بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات التضبار إلى آيات أفر يتبنات سورة النساء سورة النساء هوانك حقوق ضاضي انت بدن يميل بدن كشيغي gabadha agoontaheed gacanta ku haysaan laakiin meherku idiin qaban haddii aydan xaqeeda siinaynin iska daayo oo maadaaba lakum min annisaa wixii haweenka aada ka heshaan oo aada heshiisaan ma aha gabadha in la qasbayo ma aha waa gabadha aada heshiisaan ee ku cunanta guurkuna waa dooqe wax kaloo loo tixidhaa camala bilmatal gabdhuhu inta badan waxay tixgeliyaan sumcadda qofku leeyahay qofka nadaafadiisa iyo sumcadiisa iyo dhaqankiisa iyo inta badan tixgeliyaan gabdhuhu raguna tixgeliyaa quruxda iyo xagga gabadh saaqidada waxaa laga yaabaa qurux badan inuu guursado marka haweenka xuquuqdooda sidaasaa loo sheegay haweenku meherkooda hadday wax idinka siiyaan ama kulligiiba idin siiyaan <clears throat> waa fiican yahay wax dhibaatoa ma leh haddii ayna meherka aydan gacanta ka saarin oy kaa cafiyayaan wuxuu yahay waa inay garanayaan xaddiisa iyo siduu yahay waa inay garanayaan allah wuxuu leeyahay lirijaali lirijaali rag waxaa u sugnaaday nasiibun qayb ama sad mimaa kiibuu sad ku leeyahay tarakaalwaalidaani aabiyo hooyo ka tagaan iyo walaqrabuuna qaraabada walaalaha iyo adeerada iyo kuwa noocaas welinisaai haweenkana waxaa usugnaaday nasiibun sad baa usugnaaday qayb garo oo mimaa kii taraka ay ka tageen alwaalidaani labada waalid iyo walaqrabuuna qaraabadu ay ka tageen mimaa kiibay qayb ku leeyihiin rag iyo dumarkuba qalla yar oo minhu maalka ka mid ah aw kasura ama badan nasiiban sad weeye maqruudan oo la waajib yeeloo la go-aamiyey aayaddu waxay meesha ka saaraysaa jaahiligii ragga keliya unbay siinayeen dhaxalka iyo haweenka ma siin jirin qof aan dagaal galaynin oo seefta isu dhigaynin waxba ma siinayna dhihi jireen markaaas meesha ka saaray rag iyo dumarba way u siman dhaxalka hooyadood iyo aabbahood iyo qaraabadooda kale waxa loogu kala badiyeyna waa xikmad weyn lirijaali ragga waxaa u sugnaaday nasiibun sad ama qayb mimaa kii ay qayb ku leeyihiin tarakal waalidaani aabbiyi hooye ka tageen iyo walqarabuuna qaraabadu ka tageen weli walinisaai haweenkana nasiibun sad bay ku leeyihiin mimaa kii tarakal waalidaani aabbiyi hooye ka tageen iyo walqrabuuna qaraabadii kale ee ay isdhaxli lahaayeen mimaa shay bay sad ku leeyihiin qalla yar oo minhu maalkaa laga tegay ah aw kasura ama badan nasiiban qayb weeye mafruudan la waajibiyey idaa xadara lqismata qaybta markay soo xaadiraan ululqurbaa dad qaraabada u saaxiibkaa laakiin dhaxalka aan wax ku lahayn iyo war mataamaa agoomo dad waxamaysayaasha ah farzuquuhum ka arsaaqa minu xaggiisa ka arsaaqa oo wax ka siiya meeshan dee dadkii ay xoolihiisa kula noolaayeen baa suuragala inuu yahay marka ruuxoo la dhaxlay meel xoola lagu qaybin in waxoogay la yarsiyo shaaha maalintaa laga bixiyo waa la rabaa waquluu u dhaha lahum iyaga qowlan qowl macruufan wanaagsano walaa lehde intaan baa kugu soo hagaagtay intaadaa iskala tag baa la dhihi oo dhibaato loo geysan mahay lacanaano mahay maxaad meesha u la dhihi maayo qaraabada la sheegayo waa kuwa aan dhaxalka waxba ku lahayn iyo agoontiiyo masaakiinta aan waxba haysanine dar alla meesha u yimid wey waidaa xadara qismata qaybta markuu soo xaadiro ulul qurbaa qaraabada ka u saaxiibka ahi dadka u saaxiibka iyo walaytaama agoomuhu iyo walmasaakiinu masaakiinta wax haysanin farjiquuhum arsaaqa oo quudiya minhu maalka meesha ayaa laka quudiya waquuluu u dhaha lahum iyaga qowlan qowl macruufa wanaagsano ha canaananina oo soo dhoweeya oo qanciya markaa dee umalayn mahayo gobolkeenna meel dhaxa lagu qaybin in la helaya ilama aha anigu eh, ma badna hadduu jirana ma badna marka waxay caruurta iyo agoonta u yimaadiinba male walyakshaa ha baqeen aladiina kuwii low taraku hadday ka tagaan min khalfihim gadaashooda duriyatan caruur dacaafan oo tabar daran kaafuu calayhim u cabsan lahaa falyataqullaha allaha ka baqeenoo si wanaagsan waxa u maamuleen walyaquuluu ha yidhaahdeen qowlan qowl sadiidan oo toosan aayaddu laba macnay tilmaamaysayo ruuxa caruurta agoonta ah caruurta agoonta xoolaheeda gacanta ku haya waxaa la leeyahay haddii aad markaad dhimato in caruurtaadu ay daciif tahay oo la dulmiyo mar haddaadan doonaynin haddaad ka baqayso bilmatal caruur daciifaho waramaa la dulmiyaa aada leedahay markaad dhimato caruurtanaad gacanta ku hayso u dadaal waxaa kaloo meesha la hayaa qofka dardaarmaya dhimanaya hadduu si xun u dardaarmo oo eh, dadkii warasada ahaa qayb kamida uu wax gaara siiyo ama qayb kamida mida uu u diido dardaarankii hadda uu si xun u dardaarmo ruuxa la joogo alla ka baqo ruuxa la jooga ee hadduu caruur ka tegi lahaa u baqi lahaayo ninkan la hadalo waani oo toosi wey walyataqu llah haddaad bal matal aduu iska soo qaado adoo dhintay caruurtaad ka tagtay haddaad u baqi lahaydoo inay dhibaato la kulmaan aada ka yaaban tahay haddana talada hagaajiyo ninkan dardaarmaya sida xun u dardaarmi waani war sidan ha yeelina sidaanu sharci ma ahee dadka warasada u shindhe walyakshaa ha ka baqaan aladiina kuwa low tarakuu hadday ka tagaan kuba qadaro weeye min khalfihim gadaashooda duriyatan caruur dicaafan tabardaran khaafuu u cabsan lahaa caleyhim tusood yacni haddii ay dhintaan caruurtooda inay wax la kulmaan bay ka yaaban yihiin falyattaqullaha alla kaha ka baqeenoo caruurtan agoontaay gacanta uhayaan ku hayaan ha u dadaalaan isla markaana ninka sida xun u dardaarmaya war sidan ka joog ha yidhaahdaan walyaquuluu ha yidhahdaan qowla qowl sadiidan oo toosan oo qowlka toosan waa maxay ninkan wasiyada dardaarmaya ee qalloociinayaa la waanin ina aladiina kuwa yakuluuna cuna amwaalalyataama agoonta xoolaheeda cuna dulman gardarra ku cuna inamaa yakuluuna way cunayaan fii buduunim calooshooda way ku ridin naara naar bay ku ridin wasayasluuna way geli doonaan saciiran naar horaysa geli doonaan agoonta xoolaha nabigu wuxuu yidhi qiyaamaha isagoo calooshiisu karayso yaa soo saaraya isagoo calooshiisu karayso yaa la soo saaray waa xadiis saxiixa ah wey aayaddan tusay ninkii weydiiyey wuxuu waa kuweeyo bal ayada akhri buud waa calooshoodu karayso marka agoonta xoolaheeda sida loomalo camalo waa waynu ognahayo ninkii ka maarmi kare ee agoon xooleed gacanta ku hayuuna taaban kii aan ka maarmi karin oo gaajaysan si caadi ah wax uga cuno hadii agoontii aada gacanta ku haysaan inaad isku dhex darmataan wax dhiba male leh haddaadan aad iyaga dilaalaynin wax ka doonayn inaad wax wada cuntaan wax dhibaataa ma leh in aladiina kuwa yakuluuna cuna amwaallyataama agoonta xoolaheeda dulman gardara u cuna inamaa yakuluuna way cunayaan fii buduunihim calooshooda way ku ridi naara naar bay ku ridi wasayaslowna way gelayaan saxiiran bay gelayaan yusiikum ullah alla wuu idiin dardaarmi fii awlaadikum fii xaqi awlaadikum caruurtiina xaqeeda markaad caruur leedihiin oo dhimanaysaan ha u kala badinin lidakari ka lab waxaa u sugnaaday milu xadi unsayeyni laba dhadig dheeftood baa u sugnaatay fain kunna nisaaan dumar meedhan hadday yihiin oo fooqafnatayni laba ka sarreeya falahunna waxaa u sugnaaday ulusaa maa taraka wuxuu ka tegay saddex meelood laba aayaddan iyo aayadda soo socota walakum iyo aayadda dambe ee suuraddu ay ku dhammaato waa fanni dhan baa laga sameeyey waa faraaidooda marka alla wuxuu inoo dardaarmay oo muminiintoo dhan lagula hadlaya caruurtooda inay xaqooda siiyaan oo ayna ka difaacin oo ayna si xun uga dardaarmin oo dadka qaraabada iyo caruurta agoonta ah inay u dadaalaan marka qofku haduu caruur fara badan ka tago wiilal iyo gabdho isku jira wiilkii iyo gabadhu wiilku laba gabdhood buu la mid yahay waxaana sidaa loo leeyahay gabadha dhinac kalea looga miqaano gelino iyada waa la masruufi oo waa la dhaqaalayn oo dhinaca ninkan xilkii oo dhan baa saaran jihaadkii kowdhe reerkii oo dhan wax alla wixii xil baa saaran marka waa qasab in isaga loo badiyo oo gacan la siiyo hadday gabdhahaasi ka sareeyaan labo haday gabdhahaasi laba ka sareeyaan waxay qaadanayaan ulusaa maa tarag wixii uu ka tegey saddex meelood laba in kaanad waaxidatan mid keliya hadday tahayna falaha nisu nis bay marka labadii gabdhood xaggee u kaceen waxaa la yidhi hadday mid tahay nis bay leedahay laba ka sarreeyaanna ulusaa maa taraka wuxuu ka tegey saddex meelood laba aayadda u dambaysa ee gabdhaha walaalihiihi gabdhihii haddii loo ogolaaday qaybtaa loo ogolaaday suuradda dambe qaybtaa loo ogolaaday labadii walaalahayna way kasii xag jiraan marka laba walaal laba gabdhood hadduu maydku ka tago waxay qaadanayaan qayb qaybtooday qaadanayaan haddii uu mid keliya ka tago nisbay qaadan haddii wax saddex ka sarreeya siritaankaasay qaadan qaybsanayaan yusiikum allahu fii awlaadikum lidakari qofka lab u sugnaaday milu xadi lunsayeyni labada dadig dheeftood oo labuu u dhigmaa fain kunna hadday yihiin gabdhahaasi nisaan fain kunna hadday yihiin nisaaan gabdho fawqa laba ka sareeya falhuna waxaa usugnaaday ulisaa maa taraka wuxuu ka tegey saddex meelood laba laba gabdhood hadday yihiinna walaalahay lamid yihiin wain kaanad waaxidatan hal mida hadday tahay falaha waxaa usugnaaday anisu nis baa usugnaaday niskaa wixii ka soo hadhay qaraabadiisa kale oo ragga ah yaa qaadanaya weli abaweyhi qofka maydkaa labadiisa aaba aayadano waa qaraabadii isdhashay aayada dambena waa mushaaharadii zawjnimadiiiyo dadkii isguursaday wali weli abaweyhi maydka aabihii hooyadii waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid walba oo minhumaa labadooda ka mid a ah, asudusu lix meelood meel mimaa kii ka ah saraka uu ka tagay kaana lahu walad hadduu ilmo in kaana lahu walad hadduu ilmaleeyahay aabbihii iyo hooyadii meydkii hadday dhaxlayaan meydkuna uu ilmo leeyahay oo caruur leeyahay midba sudus buu qaadanaya caruurta intii kale qaadanaya weliabaweyhi meydka aabbihii hooyadii waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid walba oo minmaa ka mid a asudusu lix meeloodoo meel oo minmaa kii ka mid a uu ka tegey meydku in kaana lahu waladun ilma hadduu u fain lam yakun hadduuna usugnaanin lahu meydka dhintay waladun ilmo haddaanu usugnaanin oo wawarisahu ay dhaxlayaan abawaahu aabihii hooyadii falimmi hooyadii waxaa usugnaaday aulusu aulusu ulu baa usugnaaday marka intii kale waxaa qaadan wadaadkii baa qaadan hooyadii ulu baa laga siin xoolihii kale saddex meeloodo meel baa la siin intii kale odaygiibaa qaadan fain lam yakun haddaanu usugnaanin lahu meydka waladun ilmo oo aabihii hooyadii dhaxlayaan wawariisa waa ay dhaxlayaan abawaahu aabbihii hooyadii faliummihi waxaa u sugnaaday asulusu saddex meelood meel fain kaana lahu ikhwatun walaalo hadday uu leeyahay in kaana lahu haduusan ikhwatun walaalo faliummihi waxaa u sugnaaday asudusu lix meelood meel min bacdi wasiyatin dardaaran kadib intii la oofiyey dardaarankaasoo yuusu u dardaarmay baha dardaaranka aw dayni min bacdi dayni walaalu leeyahay ninkii dhintay walaalo hooyadii waxay qaadan sudus wayshari kor waxaa la yidhaah xijbu nuqsaan weeye oo ulu intay ka kaxeeyeen yay sudus geeyeen marka laakiin waa intii dardaaranka la fuliyey ama deynta la bixiyey marka meesha waxaa lasoo horreysiiyey dardaarankii laakiin waxaa laisku raacsan yahay dayntaa la horbixin marka hore dayntaa la horbixin wasiyadaa ku xigi dhaxalkiibaa ku xigi wasiyaduna waxaa sharda inay ulu tahay hoolaha saddex meelood marka loo dhigo meel ka badan ma dardaarmi karo marka waxaa wasiyada loo soo hormariyay bay culimadu yidhaahdeen wasiyadii de cid u hadlin male deynka ninka ilaah baa halkan taagan deynka ninka ilaah baa halkan taagan wasiyada maadaama cid uod haysaa jirin iyada muhiimadda hala siiyo fa in kaana hadduu usugnaaday lahu meydka ikhwatun walaalo faliumi hooyadii waxaa usugnaaday asudus lix meelood meel min bacdi wasiyatin dardaaranka intii la fuliyey kadib dardaarankaasoo yusii maydku u dardaarmay bihaa wasiyada oo min bacdi daynin daynka intii la bixiyen kadib aabaa'ukum aabbayowgin iyo wa abnaa'ukum caruurtiinna laa tadruuna ma ogidin ayuhum koodii aqrabu dhow lakum idinka nafcan xagga waxtarka fariidatan farad weeye dhaxalka noocaasi oo min allahi ka ahaaday ayaddu waxay tilmaamaysaa jaahiliga jaahiligiibaa ruuxu markuu dhinto y caruurtiisunbay dhaxal siin jireen aabbuhu waxba kuma lahayn marka waxaa la yidhi aabbaha dhaxalka waxaa loogu soo daray wiilkaaga iyo aabbaha ka ku wax taroon ma kala ogid inuu aabbaha ku wax taroon yahay baa ka mid a marka wiilkaaga saasaan caruurtaada loogu daynaynin aabbihii wax laga siiy aabbaha suuragal inuu kaaga wax taroon yahay aabaaukum aabayowgin iyo abnaaukum caruurtiina wiilashiina laa tadruuna ma ogidin ayukum koodii aqrabu dhow lakum idinka nafcan xagga waxtarka dhow marka jaahilgii maadaama ay caruurta dhaxal siinayeen oo odayga ayna dhaxal siinayn baa waxaa la leeyahay caruurta aada dhaxalka siinayseen iyo aabihiina aad qadin jirteen mid kuu wax taroon garan maysa kanaba kuu fiican baa laga yaabaa fariidatan waajib weeye oo min allahi alle xaggiisa ka ahaatay in allaha alle kaana wuxuu ahday caliiman kii og xakiiman oo falsan ilaahay xikmadiisa sidanuu wax u kala dhaxal siiyey isagoo jaahilgu ayna dadka dhaxal siinayn aayadaasi hore waxay ahayd dadka isdhalay iyo waalidka dadka dhaxalkoodii aayadana waa guurkii dadkii isguursaday walakum waxaa idiin sugnaaday raggiyo nisu maa shay kala badhkii taraka ay ka tageen aswaajikum xaasaskiin in lam yakun lahunna hadduuna usugnaanin waladun ilmo ayna lahayn gabdhahaasi ee fain kaana haduu usugan yahay lahunna gabdhaha waladun ilmo falakum waxaa idiin sugnaaday alrubucu afar meelood meel mimaa tarakna gabdhuhu waxay ka tageen min bacdi wasiyatin dardaaran kadib yusiina gabdhuhu ay dardaarmeen bihaa wasiyada aw dayni min bacdi dayn qofka ninka xaaskiisu dhintayow haddayna ilmo lahayn xoolaheedii nis baad qaadanaysaa haddayna ilmo lahayn hadday ilmo leedahayna rubuc baad qaadanaysaa ilmaha ama isagu ha dhalo ama cid kale ha dhasho waa ina iyadu dhasho ama isagu ha dhalo ama cid kale ha dhalo marba walakum waxaa idiin sugnaaday nisu maa taraka waxa uu ka tegey qaarkii aswaajikum haasaskiinu ay ka tageen walakum raggiyo waxaa idiin sugnaaday nisu maa shay kale badhkii taraka ay ka tageen aswaajikum xaasaskiinu in lam yakun hadduuna usugnaanin lahuna xaasaska waladun ilmo wain kaana fain kaana hadduu usugnaaday lahuna gabdhaha waladun ilmo falakum rubucu rubuc baa idiin sugnaaday mimaa kii tarakna ay ka tageen walow ilmaha nin kaleba ha dhale waa goorma min bacdi min bacdi wasiyatin dardaaranka intii la fuliyey kadib dardaarankaasoo yuusiina ay dardaarmeen gabdhuhu bihaa dardaaranka aw dayni min bacdi daynin daynka intii la bixiye kadib walahuna gabdhaha waxaa usugnaaday sugnaaday arubucu meelood meeloodoo meel mimaa kii taraktum idinku aada ka tagteen in lam yakun haduna usugnaanin lakum idinka waladun ilmo fain kaana lakum ilmo haduu idin sugnaaday in kaana lakum waladun ilmo hadduu idin sugnaaday falahu nasmunu sideed meeloodoo meel bay leeyihiin mimaa kii taragtum aada ka tagteen min bacdi wasiyatin dardaaran kadib tuusuuna aada dardaarateen bihaa wasiyada owdayni ilmahaasi aada leedahay ama iyadu ha ama yeyna dhali marba haddaad ilmo leedahay iyadu ha ama yeyna dhali walahuna gabdhihii waxaa usugnaaday mimaa fitaraktum aad ka tagteen in lam yakun hadduun usugnaan lakum idinka waladun ilmo ee fain kaana lakum waladun ilmo hadduu idin sugnaaday gabadh kaleba ha dhashee falahuna sumunu sideed meelood meel bay leedahay gabadhu mimaa fitaraktum aad ka tagteen min bacdi wasiyatin dardaaran kadib tuusuuna aad dardaarteen bihaa wasiyada aw daynin dayn kadib wain kaana hadiiu yahay rajulun qof yuurasu kiila dhaxli kalaalatan gablan lagu dhaxli waa nin weeye aw imraatun qof dumara kalaana lagu dhaxli walow wuxuuna leeyahay akhun walaal nin ah aw ukhtun walaal gabadha falikulli waaxidin mid walba waxaa u sugnaaday minhumaa labadood ka mid a asudus lix meel qofka kalaalada waxaa la yidhaha waa qofkaa wuxuu dhalay iyo wixii dhalay midna dhexlayn af soomaaliga gablan baa la yidhaha gablan wuxuu dhalay iyo wixii isaga dhalay midna ma dhexlay qofka noocaasa wiil buu walaalkii ah ama gabadho walaashii ah wiilku wuxuu qaadan sudus gabadhuna sudus bay qaadan wain kaana haduu yahay rajulu nin yuurasu kii la dhaxli kalaalatan gablan lagu dhaxli aw imraatun qof dumar ah walahuna waxaa u sugnaaday ninkaa kalaalada ah akhun walaal nin ah oo ukhtun walaal gabadh ah falikuli waaxidin mid walba waxaa usugnaaday minhu labadooda ka mid a ah. mid la arko asudusu lix meeloodoo meel ee fain kaanuu hadday yihiin agsara kuwa ka badan waladu um weeye min arintaa ka badan fahum yagu shurakaau waxay wadaagi fi ulusi bay wadaagi hadday qof keliya ka badan yihiin rag iyo dumar ma kala badsanayaan marka waladuumku dhaxalka waxyaaba badan buu ku khilaafsan yahayo hooyadood way la dhaxlayaan kay ugu soo dhawaadeen ay dhaxalka ugu soo dhawaadeen way la dhaxli wiil iyo gabadhna way sima yihiino ma kala badna fain kaanuu hadday yihiin aara kuwa ka badan min daalika midkaa mid kuwa ka badan fahum shurakaau way wadaagi fii ulusi saddex meelood meel min bacdi wasiyatin dardaaran kadib yuusaa la dardaarmay bihaa wasiyada aw dayni min bacdi dayni kayra mudaarin qofka dardaarmaya wasiyada ku wax ku dhibay aduuna ahayn ayra qof kastoo ayra mudaaririn buu macnaa yahay ayra mudaarin ku wax ku dhibay qayrka xaaluya wasiyada oo waxa weeye dad aan e, e, wasiyadiibuu ulu in ka badan dardaarmaya ama dadkii dhaxalkiisa oo qayb kamida u dardaarmi ama waxa weeye una dhibaato cidna u geysan wey ayra mudarit waa waa ismi faacil mudaaririn wey mudaaririn ayra mudaarin ku dhibi qayrkii weyaan waa inuu yahay wasiyat waa inuu yahay xagga dardaaranka wasiyatan dardaaran weeye oo min allahi alla xaggiisa ka aas dardaaranka xagga allati waa sidan wax u dhexla wey sidaa wax u qaybsada wey qofna qof kale xaqiisa yuuna qaadan dade sidooda isu sii waa sideeda wasiyatan dardaaran weeyo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wallaahu alla caliimu waa og yahay xaliimu wuu dulqaad badan yahay ilaahay dulqaadkiisa waxaa ka mid a wixii dembi ahoo inaga dhaca oynaan u qasin waynoo dulqaada wixii inaga dhacaynu ognahayna waa inaan ka isqifaasanno wey tilka xuduudullah tilka taa la soo sheegay ee dhaxalka ahi xuduudullaahi ilaahay sharcigiisii weyn ilaahay xaddii uu sharciga u dhigay wey waman yuic illaaha alla qofkii adeeco xaddaa qaata warasuulahu rasuulkiisa adeeca yudkhilhu alla wuu geli jannaatin jannooyin tajrii ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru min taxtiha min taxti qusuuriha waasjaariha geedaheeda iyo daaraheeda hoostooda alanhaaru waadiyaa khaalidiina fiha way ku waarayaan allah wuxuu inoo sheegay xukumkaa la soo sheegay waa xaddii sharcigii alla uu xadeeyey xad waa wax meel la saaray wey waa xaddii alla sheegay qofkii alla adeeco oo xaddaa qaata oo ku dhaqma waa ahlujanna tilka taasi xuduudullah alla xudiisi waa sharcigiisii uu xadeeyey waman yuic illaaha alla qofkii adeeco warasuulahu rasuulkiisa adeeca yudkhilhu alla wuxuu gelin jannaatin jannooyin tajri ay socoto min taxtihaa hoosteeda min taxti qusuurihaa waa saariha geedaheeda daarada hoostooda alanhaaru waadiyaa khaalidiina fiiha way ku waari wadaalika sidaasina alfawzu guul weeye waa liibaan alcadiimu oo weyn inuu qofku janno galo oo naar ka badbaado waa liibaan weyn qofka naarta ka badbaaday jannada geli waa kee waman yacsi illaaha alle qofkii caasiyo xuduudda ku dhaqmi waaya alle warasuulahu rasuul alle caasiya wayatacadda tallaaba xuduudahu alle xuduudiisa tallaaba yudkhilhu alla wuu gelin naara naar buu gelay khaalida fiiha uu ku waaray waman yacsi illaaha alla qofkii caasiya alla qofkii caasiya warasuulahu rasuulkiisa caasiya oo yatacadda ka tallaaba xuduudahu alla xadkiisa sharcigiisa ka tallaaba oo siduu doono isagu u dhaqma yudkhilhu alla wuxuu gelin naara naar buu gelin khaalidiina fiiha way ku waarayaan ama khaalida fiiha wuu ku waaray ninkaasi waa caamo mantu waa caam marka qof kasta oo sidaa yeelo khaalidan fiiha wuu ku waani walow waxa u ahday cadaabun cadaab muhiinun oo dulleeya cadaabka markuu qofku galo oon cidi uga arxamaynin uu duloobi duleey ilahi subxaana